إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بعد فصلكم maanta waa في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر faritaanka wanaaga iyo reebitaanka xumaanta qaala الناadم واعلم بأن الأمر والنهي معa فرda كفاية على من wain yakun daa waaxida tacayana calayhi lakin sharduhu an ya'mana faصbir wasil bilyadi wاllisaani limunkarin waxamar min annuqsaani wuxuu leeya naadimku waclam aada baa markaa hadalkan loo muhiimad gelinaya leanna haddii jumladda waclam laga horeysiiyo waxay tilmaamaysaa ihtimaam bixi ayuha daalib lilcilmi daalibka cilmiga baranayow himadaada soo jeedi weeyaan waxaad ogaataa bianna alamra faritaanka wanaagga la faraa wannahya iyo reebitaanka xumaha la reebaa alamru bilmacruuf anahy calmunkar wey macan labadooda oo wada jira jamiican bay ka dhigantay gooni ahaanteeda mid waliba iyo dhammaantoodba farda kifaaya ard kifaaya la dhah kifaaya la dhahda fardaa eh, kifaayatin ba masderka lama tasniye lamana jamciyo laakiin meeshan gabayga marka la joogo waa la tasniyeeyey wala la tasniyeeyey kifaayada ayuu faradkeeda yahay macnaha calaa jamaacati lmuslimiin fardilkifaayay ku tahay marka la kala farqinayo fardi cayn iyo fardi kifaaya waxaa lagu kala farqinayaa midna maqsuudku waxa weeyaan alficl bicayni yani faacilka looma jeedo laakiin ficilkaa la doonaya inuu dhaco mooyaan haddii ficilka dhaco cayaanta ciduma jeedo faacilinta wax samaynaysa laakiin fardocaynku faacilka iyo ficilkuu samaynaya labadaba waa loo qastiyey inay markaasi ficilkani dhaco faacil kasto markaasi ficilkan laga rabaana uu la yimaado marka ka fardi cayn baa la odhanaya kana fardi kifaaya amarka iyo nahyigu waxa ay yihiin farda kifaayatin waa farad ka dhacaya inta kale marka la helo cid hawsha qabato yaa uu ku noqonayaa markaasi ama uu ku dhacaya calaa man waa ayi insaan insaan kasta calaa man calaa ay insaan bini aadan kasta ama qof kastao bini aadana qad wacaa waaci wax fahmayo xukunka leeya amr bn carfna clmunkar caalimna ah wacyi caqli ah caqligiisa wax fahmay iyo wacyi cilmi labadaba uu jiraa maxaa yeelay arrinkan laga hadlayaa waa waxaa markaa macaashka adduunyada iyo nolosha ku qumayo macaadka aakhire qiyaamuhuna markaasi ugu islaxaya addoommada leanna waa daacat ullahi warasuul alla rasuul baa arinta lagu adeecaya daacat ullaahi warasuulna maba suuro gelayso ilaa bilamri bilmacruuf nahy can munkar inay ummadda xumaa wanaagga farto xumahana reebto mooyaane xataa walow kaana murtakibu lmunkar kayra mukalaf xataa qofka xumaanta samaynaya hadduu noqday mayroo sakiira waa lagu inkirayaa maxaa loogu inkirayaa tacliiman lahu wa taadiiban war xumaantan jooji baa la leeyahay waana la edbinayaa waxaana nuxiyiina waa la barayaa ibn cabdidawl baa waxa uu ku tilmaamay arrinkan waa ankir cala sibyaani kula muxaram bita'diibihim waalcilma fi sharci biradi waanaad inkirta buli caruurta yaryari markay wax muxarama samaynayaan caruurta yaryari dee waa marfuucul qalam waxba laguma laha laakiin shay sharca muxarama marka ay samaynayaan waa inaad ku inkirto waa edbin darteed iyo inaad ogeysiinayso waxaan sharciga islaamku inuu ku xunyi haddii kaluu iskaga barbaaro waxaan dee berri xumaantii ka joogsan maayo ee wuu samaynayaa waad arkaysaa dadkeena mujtamaca muslimka inta badan yararkaasi waxay walaaqanayaan saa weyguma iska dhaafaya irbintii mujtamaca ayaa ka maqan meesha ummadda maxaa ummadii kale lagaga fadilay kuntum khayra ummatin ukhrijtan linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cala lmunkar watu'minuuna billah ummadii hore ummadihii hore islaamka ahaba waxay kaga fadilantay wanaagga inay dadka fardo xumaantana ka reebto waana midda ilaahi subxaana watacaala ummadda usoo saaray wuxuu leeyahy calaamat ibnu rajab kitaabkiisa la yidhahdo markaa jaamic alculum walxikma man ra'aa minkum munkara buu marka qofka munkar arka halkaas waxaa tusanaya xadiiska an alinkaar mutacallaq biru'ya markaad xumaan reebayso waa inaad aragto horta waxaa kaloo soo dabagelayaa haddaad cilmi iyo aqoon u yeelatay shayga inuu munkar markaa dhacayo yahay fain kaana mastuuran walam yara walakin calim bih uma muuqdo oo munkarka meel qarsoon baa lagu samaynaya laakiin wuu ogaado xogtiisu helay imaam axmed xaggiisa waxaa laga hayaa riwaayaadka inta badan anahu laa yatacarad lahu walaa yufatish calaa mastaraaba bi shaki hadduu wax ka shakiyo waxba ma baarbaarayo waxbana raadin maayo fi lamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ayaa u sheegaya markaasi khalaal wuxuu ka warramaya markaa baabu rajul yasmac sawt lmunkar min baciid qofkaa wuxuu maqlay nin cod munkar meel fog ka maqlay wala yara makaana laakiin meesha uu ka baxayo ma maqlayo manaa muis iyo hees baa meel ka baxaya meeshay ka baxaysa laakiin garan maysa imaam axmed baa la weydiiyey can irajul yasmac xis dabr walmismaar shaygan jaraajilkan la tumayaga la garaacayaa iyo mudalbaankani oo shay xaaraana ah. shareecada islamka uma banaan jalaajilkan iyo miisigan iyo waxaan imaanta garaacayn warkeeda ma iska daa walaa yacrif makaana wuu maqlayaa sawdka garan maayo meesha uu yahay qaala wuxu uhi wamaa calayk maxaa kaa saaran bu maa qaaba falaa tufatish calay wixii kaa qarsan waxba ha baadhin laakiin wixii kuu muuqdaa ma xaq ogaato dee sooli waxa la doonaya wixii la arko ama la ogaado xaqiiqa ahaan laakiin a gurigan xumaan baa ku jirta gidaarkan koraya waan u dhacaya culimadu way diideen in fara badan laakiin haddii munkarka meesha gudaha ka dhacaya muxaqaq yahay oo meesha fawaaxish lagu wado ama nafa lagu halaagayo haddii aan imika arrintaa loo kuurgelin oo la eeginna ee hadhow meeshii la waayayo wixii oo wixii inta laga farxasho laga tegayo dee lagu simi maayo haddii arrintaa la ogay taa culimadu waxay dhahdeen maya markaa inta waxba laga qaban wain yakun daa ay aladii calima bilmunkar wain yakun hadduu yahay daa saaxiibka munkarka ogaaday waaxidan qof oo qura manaa caarif bimaa yunkir oo caarif garanaya wuxuu inkirayo tacayanaa faritaankaasi ee macruufka waa waxay ku tahay waajib reebitaanka oo xumaantaa reebeena waxay ku tahay waajib labaduloo saaraa farday cayn bay noqonayaan qofka keliya ee u qumaya waxaan inuu suuriyo wanaagga faro aqoonna u leh hadduu keli noqdo isaga keligii way saarantay ka dhici maayo way cid kale oranaysa ma jirto hadday jamaaco yihiinna oo iyaga mooyaane wixii la suulinayay cid kale aanu gacantooda ku suulaynin iyagana waajibay jamaacado dhan ku tahay laakin sharduhu macnaa waa shardu iftiraadi cala alwaaxid aw aljamaaca goorta inkaarka xumaanta la inkiraya qofka iyo jamaacada uu waajib ku noqonaya shardiga u yaallaa wuxuu yahay hadduu fardi cayn yahay haduu fardi kifaaye ahaaba an yamana nafahooda iyo ehelkooda ay u nabadgelayaan haddaanay nafahooda iyo ehelkooda u nabadgelaynin dee waajib u noqon maayo inay munkarkii suuliyaan ama maalkoodii aanay u nabadgelaynin ama ay dhacayso fitna intanka sii weyn culimadu waxa ay leeyihiin qofka suulinaya wanaagga faray munkarkana suulinaya waxaa laga rabaa horta markaa dee waxaan uu ogyahay arkayo cilmiga uu leeyahy markaa uu suulinayo naftiisa iyo ehelkiisa iyo maalkiisana ay aamin noqonayaan laakiin waxaa la eegayaa afar xaaladood oo meesha kasoo baxaya afarta xaaladood ay culimada kasoo markaa hadlaan ibnu qayim sheekh islaam ibnu taymiya oo kitaabkiisana iclaam muqicin kaga hadlaya jaladka saddexaad markaa saxbadda afraad baxsi dheer buu ku leeyahay ma wada u dhanbaxayno laakiin culimada markay soo warareen afar qaybood baa ka soo baxaya munkarka la suuliyey inuu suulo wax xumaana soo bedelayaan aanu jirin waa la suuriyey fitnana kama dhalanin xumaan kale iyo munkar kaleo meesha yimid ma jiro dee waa waa waajib in la suuriyo talabaad waxay tahay wuu suuray munkarkii waxaa laakiin uu ku suuray waxaa soo bedelay munkar kale oo isaga ka hooseeya oo aan la sinayn kii la suuliyey kaanai la suuriya waajib uu noqonayaa mayane mid saddexaad baa isna jiro oo musaawi buu noqonaya munkar bayn halkanaynu arkayna xumaan markaynu munkarkan qofkan ama dadkan ka qabanno mid kaloo la siman bay samaynayaan munkar munkarkan la siman ayaa dhacaya oo samaynaya ama maslaxadda iyo mafsadadii meesha way sinaan wixii mas-uuliyo waa wax wanaagsan haddana wax kaloo xumaana imanaya waa laba markaa siman labadii xaaladaasi culimada qaar waxay leeyihiin de maxaa ka faa waxa weeyaan markaasi waa qardo xoogso xumaan suuli mid kaloo lamid in ah ha timaado dee tan socotoba iska daa faraaq aad mar hadayta kalaba lamid tahay culamada qar waxay leeyihin saaso kale faraaq wata culamada waxay leeyihin maya na-e waa maxalu ijtihaad qofku markaa hawsha u taalo ayaa ka ijtihaadaya oo qiimeynaya kaasaa loo daynaya hadduu yidhahdo may kolleyba munkarkan la waayo isagaa loo daynaya haddii laakiin suulinta munkarka mid ka weyna yimaado waa muxaram in la suuliyo munkarkaa khafiifka ah ee kii akbarka ka weynaa uu imanayo in la suuliyaa kaasi muxaram buu noqonaya faraha laga qaaday faraha ayaa laga qaadaya maxaan idhaahnaa waxa weeyaan shiishad baa cabaya maxaa sigaar soo ma sigaarkan ka burburinayna khamri baa cabaya marka maxaan samaynaa marka ya da sigaarka iga burburisaan iyo diidaan khamriga cabaya buu leeyay waanay dhacaysaa muxaqiq khamriga cabo maxaa la yeelay kanba kasii daran kana waa xaaraan kana waa xaaraan lakin kanaa sii daran kana waaranaya imika adduunyada dhan ufasahaadina soo ma sheekh ibnuislaam ibnu taymiya waktigii nimankii tataarka ahaa ee barhkood islaam yar musayifa dee waxaan maanta lahaysto kale ay la yimaadeen ummadii islaamkana ay fasahaadiyeen magacana islaamka sheeganaya ayaa dhulkii islaamka fasahaadiyey sham iyo meelo kala fara badan ciraaqna way joogen meelkana way joogeen dabeedna khamrigay cabayaan wuxuu arkay ama waa kuwa ititaarkii soo duray laftoodaba wuxuu arkay igoo khamri cabaya sheekh islaam uu iska dhaafay asxaabtiisii la socday qaar ka mid a ah ayaa inkiray khamrigi inay cabayaan baa ku inkireen sula haka inkirina iska dah sul waayo wuxuu ihi markaad imika ay saaxi noqdaan khamriga ka burburin ama u diidno ay markaa miirka kusoo noqdo ummad islaamay laynayaan ama maalka ka dhacayaan ama dumarkooday faraxmaynayaan marka iyomaa daran dee qabrigiisa loo daaya markaa dhaanto soo maaha munkarkaa munkarka weyn markuu dhacayo waa la iska daynaya markaas weya waxa uli sheekhu markaa naadinka ahi fasbir dhibaatada markaad wanaag faraysa kaaga imanaysa ku nahyiga aada reebaysana dhibaatada kaaga imanaysa markaa ku sabir wazil suulin munkarka meeshiisa ka dhaqaaji oo ka kaxee oo baabiin bilyadi gacan wax kaga qabo waana aclaa dara darajaat linkaar dalika kairaaqat alkhamri wakasri awaani dahab walfida waalat alat gacanta waa halka u sarreysa in munkarka wax lagaga qabo gacanta wax kaga qabo kamrigii ood markaa jejebiso dahabkii qofka markaasi de muxaramka ah, u xidhnaa ninku ood ka burburiso aalada lahwiga iyo wixii musiga lagu tumayaad burburiso waxaa munkarkii waad suulisay marka walisaan carabkana ku suuliya war xumaanta faraha ka qaada dee cadaab baa ku gelaysaa oo ka waani limunkarin ee wasi limunkarin munkar carabkaaga ku suuli wa xayu lam tastadic taqyiirahu bilyadi gacanta haddaad awoodi weydo waxdan waxaad ka digtoonaataa inaad hoos ugu dhaadhacdo markaasi min annuqsaan nuqsaan aada hoos ugu dhacdo oo nusqaanta waa maxay xadiisku man ra-aa minkum munkaran falyuqayru biyadi waman lam yastadic fa bilisan waman lam yastadic fa biqalb fadalika adcafu liimaan waa nusqaanta waa taa qofku inuu marka hore gacanta wax kaga qabto gacanta maanta ayaa wax ku suuli karaya dee baa iskale sugdad baa horta arrintaa iskale laakiin dadweynaha ama ummadda iyo afraaddeedu way dhici kartaa inay u suuro gasho inay munkar gacanta ku suuliyaan cidina kaga daba tegin xaaladda noocaas dee qofku waajib bay ku tahay ama ciduu saydaradeeda leeyahay masel munkarka gurigiisa iyo ehelkiisa iyo caruurtiisa hadduu isagu suuliya dee xaq ku leeyahy munkaryada oo dhan maaha de munkarka oo dhan maaha qaarkood hadduu yidhaahdo xuduud baan fulinayaa dee isaga awooddaa male laakiin munkarka waxyaabaha qaarkood fulintiisa markaa leeyahay ayaa markaasi loo daynaya haddii taa la waayo waxay noqonaysaa waa intan dee afka laga sheegay haddii qofkii afkiina aanay markaasi lagu nabadgelaynin muxuu samaynayaa qalbigaa laga inkaaraya waa halka ugu nusqaansan bu hoosa ugu soo dhici halkaa markaasi weeyaan qalbiga marka laga inkaaro maxay tahay xumaantu meeshay kaaga baxaysa sanqadheedu ka fogo waa inaad arrinkaa iskaga tagto haddii kale qalbiga kamaadan kelin te qalbiga kamaadan kelin waa kan eg imanka waxaa dhacaa meelo munkaraada ay dadku ka shaqeeyaan oo shareecada islaamka iyo diinta islaamka iyo qur-aanka lagu liidayo qofku iska wax dhex fadhiya wuxuu leeyahay qalbigaygu diidan yahay hadduu diidan waxaad ka dhex fadhidaa hadduu qalbigaagu diidan yahay waxaad ka dhex fadhidaa waa maxay iskaga tag inkaarka xumaanta la suuriyaa waa khaslad ama qeyb ama shuclada iimaanka ka mid a dee qeyb iimaanka ka mid a qofka hadduu awood u leeya inuu sameeyo de waa inuu sameeyo waxa uu leeyahay imaamka la sufyaan thawri laa yamur bilmacruufi wayanha can ilmunkar ila man kaanat fiihi khisaal alaaa qofka wanaag xumaanta reebaya wanaagga faraya xumaantana reebaya saddex baa laga rabaa rafiiq bimaa yamur wuxuu farayo waa inuu si dibicsan u faro dadka rafiiq bimaa yanha markuu wax ka reebayo waa inuu si dibicsan uga reebo cadlun bimaa yamur cadlun bimaa yanha waa inuu labadaba cadli ku sameeyo aanu jawr samaynin iyo dulmi iyo xadgudub caalimu bimaa yamur caalimu bimaa yanha waxa uu dadka u sheegaya inuu wax wanaagsan u macruufaya waanu garanayaa waxa uu ka reebaya inu xumaan yahi waanu garanaya qofka in saddexdaa shardi ha laga helo saddexdaa shardi ha laga helo markaasi weeyaan waxay leeyihin markaa culimada shekh islam ay kamid yihiin dadka qaar baa halkan xujaysto yidhaahda haddaan iga fardi fardig waajibku iga dhacay intaasoo dhan midnaba ma koobi karo sifo intanoo sifo adigoon qaybo kamida lahayn ama intiiba halin hadday kuu suuro gasho inaad xumaanta reebto waxa weeyaan waa inaad reebto oo inaad xumaantii reebi waa nusqaan in inta wax ka mida lagaa waayo rifqigii iyo cadligii iyo cilmigii wax lagaa waayana waa nusqaan kale marka waxaa laga yaabaa labada kolba mid inuu xoog bato dadka qaarna ay cudurdaar ka dhigtaan oo yidhahdaan maya anigu intaasoo sifaan ma kari karayno mana lihin marka wafaraan ka qaadayna maya samee nusqaan hawsa ugu soo dhicina xumaanta sooli inta ay suuragal kuu tahay waxa weeyaan shaqadani waa shaqo ay markaasi qabtaan dadka horta aqoonta iyo cilmiga u leh laakiin ummadda islaamkuna waajibay ku tahay calaa qadri istidaacatiha waxaa markaa ay awood yeelato xumaanta inay suuliso ummaddu markay shaqadan qabato ummad muslixada oo waxay noqonaysaa mutafiqo qalubteedu is-ogashay laakiin haddii shaqadan laga waayo dee mid wuxuu rabaa inuu xumaan sameeyo sinaa midna khamri sameeyo midna dadka dhaco midna dulmi sameeyo midna wax boobo midna wax dilo midna dadka idhahdo markaa waa isqaawinaya midna idhahdo markaa hala ysasturo dee ummadda way iskhilaafaysaa laakiin marka ummadda sharciga ilaahay u dejiye lagu soo dabaalo ee wanaaggii la furo xumaantana laga reebo ummad waxay noqonaysaa isku duuban oo xumaanta dhinac uga soo wada jeeda xumaantuna ma faafayso waclam waxaad ogaataa buri naadimku biana alamra macnaa bilmacruuf wanaagga la fara wannahya macnaa can ilmunkar iyo xumaanta la reebaya macan dhammaanba labadu farda kifaayatin waa farad xagga kifaayada ah weya markaa waxa weeyaan ummadda qaybe hadday u qunto awoodda ay yeelato inta kale waajibkii uu ka dhacayo calaa man ayuu saaran yahay uu faradkaasi saaran yahay qad wacaa ee markaasi yeeshay fahm iyo caqli iyo cilmi intaba wata wain yakun hadduu yahay daa qofka xumaanta suulinaya waaxidan qof qura xumaan baa taallo fara badan qof keliyaana meesha jooga awoodna u leh cilmina u leh tacayana waajib bay ku tahay calayhi isaga inu xumaantaa suuliyo laakiin shardu waxaa shardi baa u yaallo oo an ya'mana waa inuu aamin noqdo haddii naftiisaba la raacinayo dee ha iskaga tago ila waajibku maha markaas fasbir xumaanta aad suulinayso ama wanaagga aad farayso dhibaataa ka imanaysa bilaash noqon mayso ku sabir dhibaatada wazil oo kaxee oo suuli waa ah, munkarka bilyadi gacanku ku kaxee walisaan carabka likulli munkar baad suulinaysaa carabkaa ku suulinaysaa waxdar kana digtoonow ina nusqaan inaad nusqaan hoos ugu soo dhacdo oo gacantii afkii lagaa waayo qalbiga hadday timaado taasi waa nusqaantii buu leeyay wqaala naadimu waman nahaa camaa lahu qad irtakab faqad ataa mima bihi yuqda lcajab waman axadka waa ay insaan qof kasta nahaa oo reeba khalqiga u diida camaa manaa ashay ladii lahu camaa shaygii ayuu u diiday lahu shaygaba ee uu dadka u diidayo qad irtakab isagu uu sameeyey isagu samaynayo ayuu dadkii u diidaya oo ficilkiisii dee xumaantii buu samaynaya qowlkiisina xumaantii buu suulinaya qowlkii camalkii way iskhilaafeen marka oo qowlku wuxuu farayaa min yani markaa tarkil marka waxaa lagu sameeyo xumaanta ficilkina wuu samaynaya wuxuu samaynaya markaa tarkil markaa alma'muur wuxuu dadka farayay ayuu markaasi isagu markaa la imanaya faqad ataa qofka caynkaa sameeyey xagga maqaal iyo xaalba wuxuu la yimi mimaa ay min alcamal aladii bihi minhu min alcamal camalka xaggii markaasi yuqdaa la xukumo alcajab dadka caqliga markay saa u eegaan qofka wanaagga faraya wanaagii aan samayn xumaanta reebaya isagii la imanayo waa waxaa dadka markaa xukumada ee ay ku xukumaan wax la yaaba oo cajaba inay noqonayso faqad ataa waxa uu la yimi xagga maqaalkiisa iyo xaalkiisaba mimaa camalka xaggiisa wuxuu kala yimi shay yuqdaa la xukumo markaasi alcajab xagga layaabka markaasi laga xukumo yaxkumuuna wayaqdacuuna ahlu lcaqli bilcajab waxay ku xukumayaan wax lala yaabo markaasi w bacdu slf ba waxay dhaheen idaa aradta an yuqbal minka almru wanahyu faidaa amarta bishay fakun awala alfaaciliina lahwa almuctamiriina bihi haddaad dadka wax farto ama wax ka reebto ka u horreeyo fuliya adgu noqon naftaada ku fuliya waxaad fartay dadka waa inaad la timaado idaa nahayta can shay fakun awala muntahiina canhu qof haddaad tahay dadka wax ka reebiya xumaana ka u horeeya isagu naftiisa ka reebe ka hadha waa inaad noqoto nabiyllahi shucayb baa ilaahay ka warramay wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu war waxaan aan idin faray waxaan aan markaa ma ma rabo inaan wax idiin diido waxaan idiin diidana idiin weydaarto falow badaa aamirka wax faraya ee wanaagga faraya xumaanta reebaya hadduu ku bilaabo wanaag faridda iyo xuma reebidii hadduu ku bilaabo binafsihi naftiisa oo fadaadahaa nafta uu ka manciyo ka celiyo can gayihaa baadinimadeeda iyo dalaalka ay ku socoto hee lakaana bilaabitaankaa uu naftiisa ku bilaabay waxa uu ahaanayaa ee uu naftiisa hanuuniyey qad afaadahaa naftii mid u faa-iideeyey nabadgelyo iyo rishdi iyo hanuun iyo salaamadii inay hesho ayuu u faa-iideeyey laba shaac shacrada kamida waxa weeyaan markaa abulswad ayaa uu gabyaya aabiyaadan marka waxaa lagu soo arooriyay ibn cabdilbere jaamicu bayaan ilcilmi wa fadlihi buu kusoo arooriyey waxaanu markaasi abulswad leeyay yaa ayuha arajulu lmucallimu gayrahu halaa linafsika kaana da tacliimu kaagana buu leeyahay ninkaagan mucallimka ah ee dadka kale waxbarayow maad ahaatid mid oo naftaada tacliimtaas siiya oo adigu naftaada tacliimiya markay ka maran tahay tasifu dawaa'a lidistiqaami min addanaa kay yashtafi minhu wa anta saqiimu waxaad u sifaynaysaad leedahay dawadaa iyo dawadaasaan kuu qoray oo qofkii xanuunsanaya xanuunkii daciifiya ama la ildara ama sakaraadkaba ku dhawaa baad dawadii u sifaynaysaa kee yashtafi minhu si cudurka uga caafimaado wa anta saqiim adna waad xanuunsanaysaa qofkanaad leeda xumaantan iska daa waa halaag faraa ka qaad adna xumaantaad ku jirtaa markaa dabiibkii xanuunsanaya waa dadka daweynayaad ka dhigantay buu leeya laa tanhaa can khuluqin wa taati milahu caarun calayka idaa facalta cadiim ha reebin dadka ha ka reebin shay oo ad adiguna isagiio kale la timaado wixii aada lahayd iska daaya ayaad adna isagiio kale la imanaysaa arrintaasi waa ceeb korkaaga saaran haddaad samayso aadna u cadiima inan baa waxaa la leeyahay aabihii baa waaninaya masel dhow baan samaynaya meel fog tegi mayno sule aabo sigaarka ha cabin sigaarku waa kub qaaxaad ka qaadaysaa feedhaha ku madoobaanaya sababkaa kumadoobaanaya waa kan cudur baa kugu kaca yaa kugu dhacaya waaye hoo xabadda sigaarana iisoo shid buu leeyay dabka igu soo qabo markaa idinku wuxuu leeyahy macnaha ma camalkiisuu qaadanaya mise mise dee faridiisa hadduu kani kud iyo kaar yahay adaa iska dayi lahaa soo maha bahalka jaadka la yidhaahdaa waa bahal khariban waa daroogo waa musrif qofka cunaa jeebkiisa shidinku hari maayo xeradiisuna way caydhoobaysaa caruurtiisuna way baktiyaysaa qaadka haa cunin aabo hayi kolaygii hablaayana tago xabad weyn iga soo qaad laba isqabanaya miyay tahay subxaan allah me halkan u kala bixinaya markaasuu le bakidna soo yibi kolaygiina ka soo qaad markuu arko inaan yaro basar xumanayo intuu aabihii sigaarka hadduu usoo shiday inanku halku ku barto mataqaanaa hadduu aabihii sigaarka usoo shido ila bahalku ma baxo haddii dabka lagu dhajiyo jeer la nuugo waa inuu yaro nuugo horta intaasuu ku yaro baranaya marka u horeysa marka dambana isagoo waxoogaa ka saaray buu ukeenaya jaadkiina waa la mid aabuhu ka daba garaabaysanaya idaa baqbaqat inaaqatu fa kayfa yakunu lbaciir bui ninkii jir hay dayahashu durdurisa maxaad awrka moodeysaa marka ya idaa kaana rab lbeyti hadday idaa kaanat shiimatu rab idaa kaanat caadatu rabi lbeyti darbu dufi fashiimatu ahli lbeyti raqas buu yihi ninkii jiray aw kamaa qaal hada shaks wuxuu ihi hadduu ninka zaydka guriga lihi durbaantunto dee caadada dumarka iyo carruurta guriga joogaana waa inay iyaguna dhaanaska cayaaraan ila isaga ah, marka wixii xumaanta ahaa tarbiyadan bratikalka abaa ka fiican tan afka waalidkii wuxuu ilmihii u diidaya wax isagii samaynayo wuxuu le waar hooy beenta uu ka xanaaqaya madarsadii ma tagtay haa waan tegay hadhow buu ogaanay meel ka wareegso maxaad beenta igu sheegtay toban jeer baadna been u sheegtay beentaba aduu qaabartay beentu in wax laysku difaaco hub laysku difaaco ay tahay xeelad lagu baxsado ayaad bartay waxaasaan ku siinaya waxaasaan kuu ballan qaadaya fuli hawshaa hadhow baad meerimeerisay isna berri been kuu sheegaya soo ma ah, tan baa kugu dhacaysa iska ilaaliya kolka tan baa kugu dhacaysa uu sii wada wuxu uhi fabda binafsika fanhaha can kayriha faida intahad canhu fa anta xaakimu marka hore xumaantaad ka reeb naftaada u diid hadday ka reeb doonaato nin badan oo xikmad badan baa tahay ee dadkan kalena u diid fa hunaaka yuqbal maa taqulu wa yuqtada bilqowli minka wayanfacu tacliimu waxaa jira buu yidhi halkaa waxaa la aqbalayaa adiga qowlkaaga iyo waxaad farayso oo lagu dayanayaa hadalkaaga waa marka adiga waxaad sheegaysaa uu ku anfaco tacliimtiisu eed adigu waxay ka reeb toonaato gabayo kaley tirinayaan masaladana aada bay culimmadu ugu dheeraaday ilahina subxana watacaala aayaadka qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun atamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum imse aayadood baa lagu ceebeeyey dadka markaa waxa ay farayaan Ehm, dadka markaa iyaguna markaa u weydaaranaya ruwaydaka qad gurirta wa anta xuru lisaaxibi xiilatin yacidu nisaaa war u kaadi buu isu kaadso waxaa lagugu dagay adigoo xor ah saaxiib xiilad badan oo dumarka waaniya ah, macalimunisa baa la ydhaha moogta ah, shabeel dumar baa la ydhahdo ha waa sheekha waa macalinka dumarke meelahaasuu galgalanaya marka markaa dumarku waaniya dumarku tacliinta baraa waar yuku khiyaamayn buu leeyahy maxaa dumar iyo daah dabadiisa geeyey isaga kanoo kale ha moodin buu le caalim sheekho daaciyaho moodine iskaga fogo bui kan yaanu ku khiyaamayne yuxarimu fiikum sabhaa subxa wayashrabuhaa calaa camdi masaa wuxuu idinka xarimayaa sabhaaga bahasha khamriga la idhaa wey subxii buu le hoy khamrigaha cabina galabtiina camdi si bareedu saakuu dadka ka reebiy galabtiina waa sakraansany galabtiina waa sakraansan yihi yaquulu lakum qadowtu bilaa kisaain wa fi ladaatihaa rahana alkisaar maradiiba ma sito ah, khamiiskii waa ka maqanya mashaarka ama goshaabu sii huwado lamabu soo noqon waar meeda maradaadi baa laga waamad qaawan tahay suleymaanaa gurigaba ka qaatay wuxuu ihi wuu qaataye wuu soo rahmo bahalkii uu jeclaa ladiidka ahaa ayuu go-ay shaalkaa kusoo rahmay markaasuu reerkii dafir manaa go-y baydin ka qaatay go-aygii siiya dan halkan uu kusoo rahmay oo baashi baa laga siistay khamrigii biyihi yaraa kullaa idaa facala alfataa maa canhu yanhaa fa min jihatayni laa jihata isaar wiilka ama ninku hadduu waxuu dadka ka reebayo isagu sameeyo xumaantiisu waa laba dhinac qofkan xumaanta samaynaya isagu keligii baa samaynaya xumaanta iska daa iyo haddana samee waa xumaan laba dhinaca weeyaan oon jiho keliya ka imani marka waxaa wanaagsan qofka aamirka ah ee naahiga ahi labadaba inuu isagu ku sifoobo marka hore inuu wanaaggana fartoomo xumaantana ka reebtoomo dadka kadib markaa way u ee markaa fiicanaya islaaxa uu waxu tarayo waman nahaa camaa waman axadka nahaa ka reeba dadka camaa shay lahu shayga qad irtakab isagu uu fuulay uu sameeyey faqad ataa qof waxa uu dadka u diidayba isagu samaynaya faqad ataa wuxuu la yimi mimaa shay markaa camal xaggii bihi ay minhu shayga yiqdaa la xukumo oo dadka caqliga ay ku xukumaan alcajab wax la yaabay faqad ataa wuxuu la yimi mim mima markaa shayga xaggiisa bihi ay minhu shayga yuqdaa la xukumo alcajab yani ficil buu samaynayaa qariban qawlka uu markaa sheegayana wuu khilaafsan yahy dadka caqliga le xukumadu markay arkaanna wax cajabay u arkayaan oo la yaab leh falow badaa hadduu bilaabo binafsihi reebidda xumaanta naftiisa fadaadaha uu nafta ka celiya can qayihaa dalaalkeeda lakaana wuxuu ahaan lahaa qad afaadaha nafta faa'iideeyey oo badbaadiyey najaad markaasi siiyey halkan wuxuu ka hadlayaa khaatimada inkastoo khaatimadu yaraa durugsan tahay ee waxa weeyaan waa gebagabadii kitaabka waxaanu ka hadlayaa alkhaatima nas'alu llaha tacaala xusna alkhaatima waa gebagabadii ilahayna waxaan ka baryaynaa marka aan dhimanayna nolosha in ilaahay markaa inoogu gebagabeeyo wax wanaagsan camal wanaagsan iyo qowl wa fii dikri aladila wamaa yatacalaq waxyaabaha xujajka iyo baraahinta iyo adilada ah, waa adila jamcu daliil waxaa madluulka aad doonayso ama madluulka ad raadinayso kutusaya daliil baa la yidhahdaa waa baraahintii wey iyo waxyaabaha ku tacalaqa halkan laga hadlaya waa wax ay ka hadlaan culamada mandiqa ama markaasi waxaan markaa ay mandiqa ku sheegaan markaasi weeyaan oo innaga markaa xagga kitaabka iyo sunnada iyo caqaa'idkeena aan shaqaba kulahayn waana arrin oo markaa ummadda islaamka mafsido usoo hoysay culimadu in la barto cilmu lmandiqa maxay ka yidhaahdeen culmi lmandiqa waxaa la barto barashadiisa qaar waa xarimeen qaarna karaaha yidhahan qaarna kala qaadeen oo waxay dhahen hadii dantu kalifto dad lagula doodayo cilmi markaa mandiqan bartay xoogaha marka qaarkood baabu darro way banaantay waxay laakiin raajix yeeleen culimadu inay barashadiisuba xaaraan tahay waa waqti lumis waqtigay kaa luminaysa saxaaba may barteen taabiciinti may barteen casri dambuu yimi nimankii cabaasiyiinta mawinta ninkii maamuun la odhan jiray ayaa wixii markaasi mandiqii yunaanka qoladii xadaaradii greega nimankii haystay ayaa waxoodii la tarjubay luqadan carabiga lagu tarjubay dabeedna ummadii islaamka ayaa lasoo dhexgeliyey waxaa loo xejaystay xaggii markaa tawxiidka iyo caqiidada dabeedna waxaa ka timi in ilaahay lagu inkirayo yani markaa sifooyinkiis iyo wixii ku sifaysnaaba ayaa kasoo baxay waxa weyaan sheekhu imika masalada inuu ka hadlay iskabada ay kitaabkiisana ku darin baa fiicnayd baa la laakiin culimadu waxay dhahdeen haddii mararka qaarkood daruuro sida baktiga banaynaysoo kale ay dhacdo qofka inta daruuradu ka qaadan karaa micnu nin caalima ah, isku kalsoon oo inuu ku radiyo nimankaas baadilkooda ay daruuri noqotay qasaba waa gaar marka alislaam marar badan buu markaa isticmaalay waanuu radiyey oo radulmantiqiyiin kitaab buu leeyay oo mudawala buu leeyay kitaab kaloo la yidhahdo naqdu markaasi mandiq waa kitaab fiican bay culimadu yidhahdeen daalibulcilmi uu akrisan karo oo uu fahmi karo weya markaa waa uu naqdiye aada buu naqdiyey u tilmaamay uu yihi markaasi adaki laa yaxtaaj ila almantiq walbeliidu laa yantafic bihi qofka markaa faahimka ahina uma baahna cilmi mantiq inuu kitaabka iyo sunnada iyo caqiidada uu adeegsado ku fahmo qofka beliidka iska fahamka daranina kaasina kuma intifaacayaba gediga maanta ilaa gabal baa laga yaabaa hal sadaroo loo qoray inuu furfuri kari waayo markaasi weyaan waqtigiisana ku dayaco marka in la barto maaha waynu balada dul maraynaaye sheekh waxa uu halkan sheegayo ee uu leeyahay markaasi adiladu waa laba mufradaad iyo murakabaad mufrad ka kooban keliya iyo wax markaa murakab oo isa saaran sida markaa ay leeyihin markaa alcaalam marka saa loo eego waa mumkin buu kamid yahay waxyaabaha markaa mustaxiil iyo waajib mumkin weeye wujuud iyo cadamkiisu ay siman yihiin waana mid markaasi lagu gaadhayo marka caqli lala yimaado saxiixa iyo fiirsasho aada iyo aada ah, axwaashiisa markaa la eego kownkan jiritaankiisu wuxuu tusinayaa dee saanic sameeyey iskamu imane cid baa dee sidan markaa u tarkiibisay oo markaa si falkan iska leh sida markaasi alcaalim mumkin wa kullu mumkin yaxtaaju fi wujuudihi ilaa mu'hir caalamka oo dhami waa shay mumkin inuu yorta caalamkani soo biiro uu yimaado waa suuragal in la iskaba daayo la keeninna waa suuragal hadde w hadduu mumkin noqdo oo waxaan shalay isagoon jirin imanaya wuxuu u baahan yahay cid markaa dee samaysay oo saameyn ku leh usuuliyiintaa sidaa yidhaahda manaadiqada waxa dhaha adiladu waa murakab shaki malaha laha mufrad ma jira bay leeyiin arrinan marka waxba aynan marka ka dheefaynin weeyaan qaala naadim raximah llah wuxuu yihi madaariku lculuumi fi lciyaani maxsuuratun fi lxaddi walburhaani madaarik mudrig baa la jamciyey oo waxa weeyaan de markaa adraka waa sheega oo la raadiyo ama la hogaado xaqiiqadiisa waa masder adraka shay bishay shayga shayga lagu gaadho ama lagu ogaado oo lagu fahmo markaa madaarigta lagu gaadhayo alculuum macluumaadka jira waxyaabaha culuumta ee jira madaarigta markaa lagu ogaanayaa fil ciyaan mushaahadada weeyaan yacni waxyaabaha culumta la arkayo mushaahidka ah waa maxsuuratun madaarigtaasi waxay ku koobantahay tahay fi lxaddi walburhaan laba shay u bixiyey alxad waa tacriif shay xadku waa maxay waa shayga qayaxidiisa iyo walburhaani waa burhaantuna waa daliilka shayga xadka la yidhahda wuxuu ku siinayaa tasawur maahiyada shayga horta wax inaad sawirato ood suuradiisa fahamto burhaantuna maxay ku siinaysaa wixii marka aada fahamto inaad siiso xukun xukun markaa isbaat iyo nafyi labada midun wax markaa jiro sugan ama ah, markaa la diido labada midun aad ku xukunto wa qaala qawmun baa waxay yidhaahdeen cinda asxaabi nadar cinda macnaa waa min wa qaala qawmun duul baa waxay yidhaahdeen min asxaabi nadar asxaabulcuquulka ka mid a ah. waxaa dalaa-ishu ay ku kooban tahay xisun waxaa dareemayaasha lagu ogaado waa ikhbaarun iyo war oo saxiixun oo sax wa nadar iyo caqli saddexdaasaan xuuja kan dambea markaa raajixa kii hore xad iyo burhaan buu yihi aynu markaa u tagno horta madaarik lculuum almadaarik waa jamcu mudrig bidami lmiim master mimi oo markaa macnuhu idraak weya shayga xaqiiqadiisa la gaaro ama markaasi la ogaado adraka shaygu shay markaa shayga shayga lagu gaaro weeyaan manaa xaawala idraakahu bihi walidraaku wusuuli annafsi ila lmacna bitamaamihi waa inay nafti markaa haleesho shayga markaa macnihiisa oo dhamaystiran walmuraadu almudrik bilcuquul marka wixii caqliga lagu markaa ogaanayey ee lagu gaarhayey culumtu waa jamcu cilmin waa xusuulu suurati shay fi dihni calaa maa huwa calayhi cilmiga waxaa la idhaahdaa suurada shaygu inay ku xasisho fahamka qofka shaygu waxa uu ku sugan yahay xaaladda uu ku sugan yahay inuu fahamkaaga galo waxaana u qeybsamaysaa tasawur iyo tasdiiq markaa uu sii wadaa war dheer baanu gelayaa marka iyo xagga ciyaanka mushaahadada waxay adiladaasi ku koobmaysaa iyo markaa xadkeeduba maxsuuratun fi shay-ayn fi lxaddi wayakunu taaman wa naaqisan xadku wuxuu noqonayaa mid taam ah iyo mid naaqis ah marka waa tacriifka shayga lagu qayaxayo wa fi lburhaan waa xuja iyo daliil isaguna asadaqatu burhaan baynu xadiis kusoo baranay manaa waa xujo sadaqadu maalinta qiyaamaha unoqonaysaa burhaanta asalkeeda xagee ka timi mukraji markuu fasirayo shucaac huwa shucaac aladii yali wejhi shamsi waa fallaadhaha iftiinka ee qoraxda wejigeeda ka muuqda xadiiski abu muusa ina ruuxa almuumin takhruj min jasadihi laha burhaan ka burhaan shamsi qofka muuminka markuu dhinto naftiisu waxay ka baxaysaa jasadka iyadoo le burhaan burhaanta qoraxdoo kale ah macnaha shucaac shucaaca qoraxdoo kale ah halkaasaa lagaga magacaabaya alxuja alqaadica burhaana xujada wax kala goynaysa waa mid burhaana loo odhanaya waayo dilaalada iyo waxay tusinayso bay si cad u tusinaysaa sadaqaduna burhaan bay noqonaysaa calaa sixat aliimaan qofkaasi maalinta qiyama waxay markhaati kacaysa inuu iimaan lahaa sadaqada bixinaya iimaanu saaxibiha dayb nafsu biikhraajiha oo naftiisa raalli ku noqotay inuu bixiyo soo maha dee iimaan bay leedahay culimada markaasi mandiqa badaanta waxay u yaqaaneen qiyaas mualifu muqadamaatin yaqiiniyatu liitaaj alyaqiin waa qiyaas ka kooban bay leeyiin muqadamaad markaa yaqiiniyo lagu gaadhiyo intaajkiisuu yahay yaqiin alladii huwa ictiqaad jaasim keenaya ictiqaad iyo caqiide jaasimo mudaabiq lilwaaqic waaqicna ku dabaqan mumtanicun taqayurna markaan isbedelay adigu waa waxaynaan markaasi fahmin qaala qowm baa waxay idhaahdeen waa mabda-ii labaad bal madaarik lculuum bay idhahdeen cinda ee min asxaabi nadar agtooda ama cinda asxaabi nadar agtooda alfikru wاtadqiiq wاlbaxu wاtaxqiiq waa nadar waxa la yidhaahdo cinda asxaabi nadar waa dadka fikirka iyo markaa fiirinta iyo baxsinta shayga nudaar min almutakalima wاlmantaqiyiin wa culamaa usuul saddexdaba isku soo wada qaad waxay dhahdeen waa xis xiska maxaa lagu ogaadaa xisku waa waxa xawaasta waxa la idhaha lagu ogaado waxaynu leenahay samcu basar shamu dawc lamsu dhega waxay maqlaan waa soo maaha haddii markaa ay sawd uu baxo waxay ku xaqiijinayaan samaacadaada iyo maqalkaagu inay waxaasi sawd yihiin waliba ay fasilaan sawdkaasi nooca uu kasoo baxayo basar haddaad humaag aragto humaaggaasi waa maxay waxa weeyaan marka waxaa kuu cayinaatay inuu qof bini aadan yahay shambo haddii aada markaa qaado bahalkan la yidhaahdo diibka ama miskiga oo sanka saarto waxaad ogaatay waxaan inu waxudgoon yahay dawq waxa la yidhaahdo waa dhadhanka haddaad malab halkan yala malqacadartood afka geliso inay waxani malabkani ahay asalkani shay xalwi iyo macaan ayaad markaa ogaatay gacan lamsigu waa taabashadii shaygan adaga gidaarkaa taabatay wax jaafiyo adag baa taabatay maxaad ogaatay wax adag ama wax buushaa taabatay maxaad ogaatay waxaan inuu yahay wax layinoo qabo wax markaad jilicsan oo dulcsan waa xawaasta dareemayaasha wax lagu ogaado ee ka caqligale iyo ka kalaba ay u suman xataa xooluhu xataa samigeen wuu ku ogaanaya xooluhu markay hir arkaan geed hiraya maxay sameeyaan way soo cararaan markaba miyay cunaan ma cunaan sankay saaraan marka hore waxaad arkaysaa neefkii wixii ka cararay oo hirkii aan cunin sababtu waa maxay waa sun ma cunayo xooluhu xayawaanku mar badan buu dhaamaa insaankan lunsanae qaadka cunaya soomaalita so wax walba iska lalqaya war waa sun baa la leeyaha waan ogey buu le cunaya laakiin xooluinta sanka saaran bay iskaga tegaya ma cunaya waxaan haddaanu markaasi intifaacna lahayn ama uu sun yahay markaasi weya ikbaarun saxiix wathani ikhbaarun saxiix waa wax lagaaga warramay oo saxiixa markaasi weeyaan waa nin haabit oo markaa isaguna oo midna tawaatur buu noqonayaa khabarkan ila waramo oo waxaa wariyay qoom fara badan oo iskujihaana joogin weligoodna intay meel ku kulmaan been inay isugu yimaadaan la filaynin halkaana maxaa markaasi ka dhalanaya misdaaqa wuquuc lcilmi min gayri shubha dee cilmiga lagu ogaado waxaa khabarkaa mutawaatirka jihooyin badan ka yimi waxaa weeyaan dee waa waxaa dhacaya markaa cilmi aan shubha lahayn waxaanu markaasi waajibinaya cilmi daruuriya taarikhda waxaynu ku haynaa muluugtii iyo boqoradii soo maray ama umowiyiin ha noqdaan ama cabaasiyiin ama qoladii cusmaaniyada ha noqdaan dee taariikhda khabar saxiix ku helay uman baa horteen tegey inay ummaday inaga horreeyeen taarikh saxiix ku haynaa beledada adduunyada jira maanta dee waynu ka warranay soo maaha madiina la ydhaha almakal mukarama jirta soo maha adu laakiin mead aragta khabar saxiixay kugu timi kuwa gaaladaba haddaa doonto waxbaa tilmaami baqdaad iyo qaahiraad jirta soo maaha iyo waxa weeyaan dimashik waxaad ku ogaatay markaa buldaantaasi khabar saxiixaad ku ogaatay ka saddexaad waa annather annather waa caqliga waxaa la markaasi waxyaabaha qaarkoodna waa natheri waxaasi waa atheri haddii lagu dhaha waxaasi waa nadari macnaa waa masala caqliya oo caqliga oo baxtiga loo isticmaalay haddii la waxaasi waa athari yani waa shay-un waxaa lagu ogaaday daliil oo yu'har min alkitaabi wasunna kitaabkii sunnada laga soo raray lamarkaa wuxuu isu keen barbar dhigay adiladu waxay noqotaa labo waa xad iyo burhaan horta marka hore waxaa shayga kuu tacriifinaya suuraddiisa tusaya qaado waa shayga marka labaadna daliil xukunkiisa ku tusiya ayaad u baahantay waa labadaas marka kaa waxaa ka raajan ka raajixsan madhabkan kale odhanaya maya dee waa in horta waxaa lagu ogaado shanta dareemayaasha ah laba inuu khabar mutawaatir oo saxiixa ah, waxaa lagu ogaaday saddex in caqliga lagu ogaaday kaasaa labada raajixa taa ayaa raajixa markaasi qaala naadim waxa uu leeyahay madaarik lculum waxaa lagu ogaadaa culumta fi lcayaani mushaahidka ee la arkaya maxsuuratu waxay ku koobantahy fi lxaddi bay ku koobantahy shayga xuduuddiisa iyo tacriiftiisa la ogaado walburhaan iyo daliilka xukunkiisa tilmaamaya marka hore alxad marka la yidhaahdo horta suuradda shayga qaado wanaagga far laakiin wanaag waxu yaa mataqaan almacruuf taamuru bilmacruuf soo ma maxaad u baahantay horta inaad waxa macruuf laidhaa barato oo xuduuddiisu waxay tahay aada ogaato markaasaad doonan doontaa daliilka ama waajibinaya ama sunno ka dhigaya ama xarimaya waa walburhaanna waa waa daliilkii weeyaan xukunka kutusayay masaladaad suuradeeda waxa weeyaan alxukmu waa farcun min tasawur shay xukun wuxuu dhacaa oo farc ka noqdaa asal u ah horta shayga suuradiisa waa inaad haysato oad markaa fahamsan tahay wa qaala qowmun baa waxay yidhaahdeen qownka oo cinda asxaabi nadar ey min asxaabi nadar ka mida dadka ahlulcaqliga ah ee caqliga wax ku ega waxay yidhahdeen xujada iyo daliilka macluumaadka ama madaarigta lagu gaadhaa waa xis waa ikhbaar saxiix waa nadar saddexaan soo sharaxnay falxaddu wahuwa aslu kuli cilmin wasfun muxiidun kaashifun faftahim ifticaal baa laga keenay sarta waxaa qasbaysa markaa wasdiga shicirka falxaddu wuxuu kuu galay inuu xadkii haddaba imakaa uu kuu fasiro haddaad soo ogaatay gogol gogoldhigaygii oo tacriifka xadka iga rabto xad maxaa la idhaha luqada falxad waxaa la idhaha markaa almancu shay markaa mancintiisa weeyaan sidaa darteed baa sumya albawaab xadaadan gaarka albaabka taagan xadaad baa la ydhahaa leanna waxay soo gelayaan loo ogolay buu meesha ka mancinaya waan tacriifka xadka waxaa markaa limanci daakil fiihi weeyaan haddaba waxa weeyaan tacriifka xadka wuxuu noqday limanci daakil fiihi shaygan wixii markaasi soo gala oo min ayuu markaasi mancinaya ou ka mancinaya min alkhuruuj minhu wixii meesha soo gelayey inay baxaan waalkhaarij anhu min addukuul fiih wixii dabadda ka ahaana inuu markaasi soo gala ayaa la diidaya macnaha tacriifka xadku wuxuu noqonayaa shayga la qayaxayo wixii gudihiisi waa inaanay bixin ee uu koobsanayay xawsadiisa ku jiray wixii dabadda ka joogaa aan ka mid ahayna waa inaanay soo gelin xadku waa ka shayga guri iyo baar wixii ka mida ah waa in la helo wixii aan ka mid ahayna waa inaanay meesha soo gelin tacriifku markaa waa kaa wa huwa aslu kulli cilmin buuli xadka iyo tacriifku waa cilmi kasta ayuu asal u yahay waa jumla muctarida oo waxa weeyaan falxaddu wasfun muxiid baynu gaari lahayn jumlada u soo dhexgeliya oo ah wa huwa xadki aslu kulli cilmin cilmi kasta uu asal yahay masaladaa waa lagu haystaa sheekha oo waa laga raajixsan yahay marka horeba oo maslada xadkiiyo burhaantuu soo sheegay saddexdii kale ka dambeeya ka raajixsan sidee loo yidhaahdaa cilmi kasta lama gaadhayo ilaa asalkiisu waxaa lagu ogaanayaa waa xad arrintaasi waa baadil bay culimada qaar leeyihin haddaba xadkaasi lale isagu sheekhu leeyahay waa aslu kulli cilmin wasfun waa wasfi iyo tilmaan muxiid koobayo mawsuufka uu sifaynayo wasfu waa sifo iyo tilmaan muxiid ah macnaha jaamic wey xadkani waa mid muxiida ah, macnaha jaamica ah. oo maxduudka isaga uu xadaynayo ayoo dhan ayuu meesha soo gelinaya soo koobaya kaashifun wuxuuna kashfinayaa oo uu markaas si gaar u soocayaa maxduudkiisa uu qeyrkii waxaan kalaan isaga ka mid ahay buu ka soocayaa faftahim waa fahm min baab ifticaal lagu keenay oo mudaawaca markaasi weya manaagiisu mudaawaca markaasi weya manaagiisu marka fahm weeyaan arrinkaasi waa inaad fahamto falxaddu wahuwa aslu kuli cilmin waa asalka cilmi kasta asalka u ahay wasfun baa la yidhaha sifo weeyaan markaasi wax koobaysa maxduudkeeda oo markaa jamcinaysa kaashifun isla markaana soocaysa oo waxa weeyaan markaasi maanic ah oo faftahin ee arrintaa faham buu wa sharduhu wa shardu kowni xaddi saxiixan xadku inuu saxiix yahay maxaa u shardi ah dardun wa cagsun wa huwa in anba can dawaab fataamu istabin washarduhu dardu wacagsun wahuwa in anba'a can idawaati fataamu istabin shardi wuxuu leeyahay markuu saxiix yahay xadkiisu shardi buu leeyahy waa in laga helo laba arrimood oo maxay ah dardun macnaha mudaridan waa inuu yahay mudaridna waa maxay macnihiisu macnaha waa jaamic shaygan la tacriifinayo xadka loo sameynayo qaybihiisii iyo afraaddiisii waa inuu dardinayo macnaha jamcinayo wixii o wa cagsuna waa inuu noqdo cagsigi waa maxay waa muncakis macnaha maanic oo wuxuu mancinayaa wax kale inay dabadda kaga yimaadaan tacriifka shayga marka la tacriifinayo wuxuu ka koobnaa waa inay meesha soo wada galaan wixii aan ku jirinna waa inay ka wada baxaan marka maxaa loo isticmaalay waxaa weeyaan markaa dardun waa inuu noqdo markaa mundarid jaamic ah wa caqsun ee muncakis maanic ah oo wixii dibadda a celinaya wa huwa waa xadkii in ambaa macnaa dal hadduu tusiyo canidawaad shaygan maxduudka ah, a hadduu tusinayo ee markaa kulligee murakabka ah meesha fataan baa la odhanayaa waa shay taam ah istabin beydku ku dhammaystirtay waxa weeyaan markaa waxaad dalabtaa macnaha wuxuu amrayaa bidalabi lbayaan shay bayaan oo arrinta ku caddeeya raadsa buu ku leeyahy oo arrintaa doono in soo qaado tusaalahaad ku fahmaysaa tacriifu linsaan insaanka maxaa la idhahdaa nimankaa mandaqiyiinta waxay odhanayaan mataqaanaa insaanka haddii la yidhaahdo waa jismu naamin xasaas mutafakir bilquwa ama la yidhahdo xayawaan naadir taaba iska qaadan kaaba insaan bala i muxuu yahay insaan waxaa dadka la yidhahdaa wax hadeeya oo maahiyadiisa iyo afraaddiisana soo keena meesha wixii ka baxsana dabadda u saaraa balxad u samee waa xayawaan naadir xayawaan weeye horta maxaa looga jeedaa fiihi ruux xayaat nolol baa ku jirta naadiqna weeyaan fasli baa la sameeyey wuxuu kaga soocmo dee waxaa nafi ku jirta xoolahan iyo baalaanba naf baa ku jirta waa naadiq baa la wa hadlaa de bayeedhaankan bahaain baa la ma hadlaan bahaain baa la dhahdaa marka xadkii muxuu sameeyey waxa uu kashfinayaa oo uu tusinayaa maahiyada daatadan shayga la xadidayo waa insaan waa xayawaan naadiq baa la yidhi kaa waxaa la odhanayaa waa waa xaqiiqi taam ah oo waa jinsi qariibaa lagu fasiro insaan waa xayawaan xayawaannimo nolol weeyaan iyo insaan waa jinsi yani markaasi shaygan markaa wadartiisa lagu magacaabay oo isaga qariib ah marka waa taam buu yidhi wain yakun hadduu yahay biljinsi midoo markaasi jinsigii tusinaya uma alkhaasa haddana sife khaasa oo leeyahay buu meesha tusinaya sifo khaasa oo uu leeyahay ayuu tusinaya insaan waa xayawaan naatiq soo meynaan odhan jinsigii waynu haynaa oo waa xayawaan halkii fasligee naatiq laga sheegay waxaa la sheegay khaasad uu leeyahay bini aadamku oo waa maxay waa daaxik hadda bal insaan ii fasil waxaan odhanayna waa xayawaan daaxik waa noole qosla insaanku wuu qosla soo maa khawaasta uu leeyahay xayawaan kale muu qoslo soo ma insaanku wuu qoslaa hadda waxay noqonaysaa marka uu kaa tusinayo fadaaka rasmun baa la odhanaya rasmiga aarkaa la raadka halkii uu kii hore ka ahaa xaqiiqi taama kanna wuxuu noqonayaa rasmi rasmiyun taam buu noqonaya lianna waxaa la sheegay shay laasim u inta laga tegey shay khaaso u ah inuu hadlo bini aadamka asal bay u tahay laakiin inuu qoslaa asal uma aha qosolkiisa sabab baa keeni karta wax laasima maaha laakiin hadalka insaanku wuu laasimaa marka waxaa markaa la sheegay marka hore fasli dabeedna wuxuu noqday markaa tacriifka uu bixinayaa mid oo xaqiiqi iyo taama marka laga daayay khaasad uu leeyahay oo sifo uu keliya leeyahay o qosla la sheegayna wuxuu noqday markaa rasmi xaqiiqo maaha waa ahar taama warkaa fafham faham almuxaasab muxaasab beydka waa lagu kamileeyey uma faa'iideynayso wax markaa oo kale muxaasada muqaasamadaa la ydhahdaa qaybinta wax la qaybsado markaa sida masaladan aan u qaybinay ee marka cid walba xiisadeeda la siiyo muxaasaa la odhanaya macnaha waa muqaasama taabiidka ayuu ku tatamimay oo ku dhammaystiray fafham ilmuxaasa waan iska soo gabayna wa sharduhu tacriifka shardigiisu waa inuu noqdo dardun midoo markaasi jaamcinaya wixii meesha laga rabay waa cagsun dibadda u saaraya wixii aan la doonayn wahuwa kaa xadka ahay in ambaa haddii uu markaa tuso can idawaad shayga la xadaynaya daatadiisii oo uu tuso daatadiisii iyo jinsigii laga rabay markaasi ism qariib oo ku tilmaamo oo sida insaanka la ydhaha waa xayawaan la ydhaahdo oo naadiq ah baa la odhanaya istabin arrintaa markaa waa inaad u raadiso bayaan wain yakun hadduu yahay biljinsi insaanka jinsigiisii qariibkaa waxu ahaabaa markaa la sheegay oo waa xayawaan waxaana la sheegay uma alkhaasa uu leeyahy oo waa qosol fadaaka kaana waxaa la odhanayaa rasmun waa rasmi weeyaan macnaha ahar oo tam ah weeyaan fafham almuxaasar habeenka dabaynu sheegi shan arrimood baa ka soo baxaya laba ka mid uu sheegay waana cilmulmantiq waxaa la yihi barashadiisaba xataa culimadu ma banaana lakiin sheekha waxoogaa idraar bay ku noqotay qolyaa inuu ku radiyo markaa la doodo kitaabkiisa kusoo qoro inaanu ku qorin baana fiicnayd wabilahi tacala tawfiiq subxaanaka allahuma bxamdik laa ilaha illa an stakfirka watuub ilayk